cisiiya sharafci heeda hooyaday timahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho sharafayheedahoyada aslaamulahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal idinkiinba meel weliba joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyana wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqla wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikh waxay ku aaseysan tahay saddexda bisha labiyo tobanaad ee disembar sanadda laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah dad lagu dilay laguna dhaawacay qeybo ka mid a ah dalkaasi faransiiska magaalo madaxda wadanka ee paris wararkii ugu dambeeya soo qaadan doona hindiya xisbiga talada dalka haya ayaa hogaaminaya doorashooyinka hordhaca ee ka dhacay qeybo kamida ah wadankaasi a waddankaasi iyana maqli doontaan maamulka yahuuduna waxa ay duqeymo ku dileen boqolaal ruux saacadii ugu dambeeyey xilli ay sii xoogeysanayaan weerarada duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee yahuudda waxaa kaloo qarax lagu weeraray kiniisad ku taalla qeybo ka mida ah dalka filibiin oo ay dadku dhinteen qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhowaada barnaamijka kulanka k ma og tahay sannadaawdu nimankireebu soo mari sahalama dhexdoode tahay jannadaawdu ima jiribu soo mari tahallama dhexjooje hadad dad kama geedada Oh مدينة قلبك عشق شيرة هكذا شدايا هكذا شدايا هكذا شدايا هكذا شدايا بس هو شدايا على البساط الشراب wada soo jirfaday soo jirfaday badda jawle moog tahay cagalama dhex jooji dadjabad cadowga iyo ruur ku jineeb harka kuwajiige dadjabado cadowga iyo ruur ku jineeb harka kuwajiige ku daalin shidaal haku daalin shidaal haku daalin shidaal عندكم وجيدال قلبي صار في الجيران ayaad is leedee ya nolosha jirayo eelku dul joogsaday mala jobogsan may sideesha jirayo hakudaalin jeedaal indha ma jiidaan qalbikaa janjeera iyo ere kale ayaa ka mid heystaan ah uu ku luqeynaya allahu raxmadee fanaanka maxamed axmed kulur waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoasano haddadhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega war niyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadaabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sayiya sharafay heedooyade qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownee eh? maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go-aan ka gaartay cumar cali axmed oo ay dhowaan sheekadiisu qabsatay baraha bulshada kaasi oo markaa ay isku qabsadeen laba qoys iyadoo oo markaa markii ay isku qabsadeen labadan qoys loo gudbiyey kiiska ku aadan arintan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo markaa la faray hay-adaha kala duwan inay baaris sameeyaan gaar ahaan c i da oo markii dambe baaris lagu sameeyey dhanka iyo d n e da taasina intaa kadibna la xaqiijiyey cidda sida rasmiga ah markaa wiilkan uu qoyskooda yahay cumar waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro ku dhaawacantay qarax ka dhacay xeerada nacnaca xilli la qorayay ciidamo ama dhallinyaro ku doonaya inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed isqabqabsi kadib baaris ay sameeyeen hay-adda c da iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa wiilkan si rasmi rasmiga ah loogu wareejiyey sida la sheegay reerka wiilkan oo la cadeeyey inay dhaleen reer cali axmed maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa cadaysay in wiilkan dhibanaha u ah qaraxii ka dhacay xerenacnac sanadkii uu yahay ee markaa cumar cali axmed sidaana loogu wareejiyey reerkiisa go-aanka maxkamadda ayaa dib loo dhigay iyadoo la sugayay in lasoo dhammaystiro baaritaanka dheecaanka hidaraaca ee d n a-ga loo yaqaano oo ugu dambeenna markaa go-aan laga gaaray dhinaca kalena waxaa muqdisho ka furmay shir marka ay yeesheen xubnaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale eh, markaa xubno kale oo ay ka mid yihiin guddiga madaxa bannaan ee dhammaystirka dastuurka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka burhaan aadan cumar ayaa ku wareejiyey guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u egista iyo hirgelinta dastuurka xuseen iidow cutubyo ka mid ah dastuurka la filaya markaa in laga bixiyo qabyo qoraalka lana dhammaystiro iyadoo cutubyada qaarkoodna lagu soo daray marka la eego heshiisyo siyaasadeed oo horey u gaareen madaxda golaha watashiga qaran waa kan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka burhaan aadan cumar oo ka sheekeynaya markaa ama sharaxaya muhiimadda ay leeyihiin cutubyadan kuna wareejiyey markaa guddiga kale ee la socodka dastuurka baarlamaanka mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwey waxaa la mahadiisa in guddiga madaxa bannaan ee duugista hirgelin dastuurka uu soo gebagabeeyey diyaarinta soo jeedinta waxkabedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka meelgaarka ah iyo warbixin aad u faahfaahinaysa oo muuqaalaysan muuqaalinaysa waxkabedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee soo jeedinta la socda mudane gudoomiye mudane yaali marweyn guddiga madaxa bannaan wuxuu u maray diyaarinta cutubyadaas soo jeedintooda iyo warbixintooda arrimaha soo socda namber kow warbixinadii iyo soo jeedimihii dibeegista dastuurka xiliyadii koowaad iyo labaad ee baarlamaankii sagaalaad iyo guddiga madaxa bannaan intuu ku guda jiray diyaarinta waxkabeddelka cutubyada koowaad ilaa afaraad ee dastuurka kumeelgaarka wuxuu diiradda saaray warbixinadaas iyo soo jeedimaha baarlamaanka sagaalaad iyadoo ay jirtay in xilligaas la sameeyey la tashiyo badan oo lala yeeshay heedaha kala duwan ee dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxaa kaloo saldhigu ahaa soo jeedintan iyo diyaarinta cutubyadan cilmibaarisyo guddigu asagoo kaashanaya khubaro iyo xelleerayaal dhanka sharciga iyo arrimaha dastuurka ah wuxuu sameeyey cilmibaarisyo iyo isbaroodhigyo dastuur oo ka badan siddeetan dal dasaatiir ay leeyihiin waxaa saldhig u ahaa diyaarinta cutubyadan mudane guddoomiye sidaad la socotid heshiisyada siyaasadeed ee golaha wadatashiga qarow gaaray ee guddigu wuxuu sameeyey lafagurid iyo falaanqyo ku saabsan heshiisyadaas gaar ahaan heshiiska hanaanka doorashooyinka ee uu gaaray golaha wadatashi qaran bishii meey iyo heshiiskii lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka shidaalka iyo macdanta gaar ahaan oo la gaaray juun magaalada baydhabo lagu gaaray kuwaasoo khuseeya cutubyada hadda laga soo shaqeeyay gaar ahaan cutubyada saddexaad iyo cutubyada afraad mudana gudoomiye guddigu wuxuu ku sameeyey falanqayntaas iyo farsamo sharci heshiisyadaas kadibna wuxuu ku daray diboogista saad arki doontaan iyo soo jeedimaha iyadoo loo qoray hab qaanuuni ah waxaa kaloo saldhig u ahaa diyaarinta cutubyadan heshiis qaraarkii baarlamaankii sagaalaad ee jiheynaya diboogista dastuurka oo u kala qaybinayay arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed mudana gudoomiye mudanayaali marweyn waxaa laga maarmaan ah in la xuso marka la qabanayo shaqo walba inay leedahay caqabado iyo faa'iidooyin kala duwan balse gudigu intuu ka shaqaynayay cutubyadan wuxuu u dhabar adeegay dhammaystirkooda ayadoo ay jiraan caqabad aad u badan oo intiina badan aada la socotaan mudane gudoomiye waxaa halkaan uga mahad celinayaa dhammaan xubnaha guddiga madaxa bannaan ee duugista iyo hirgin dastuurka iyo maamulkaba uu dhowar adeegay kamiradhalinta dhammaystirka cutubyada koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo warbixinta la socota mudane gudoomiye mudanayaale yaale waxaa sharaf weyn noo ah maantay in halkaan maalmaha soo socda aan halkan kusoo bandhigi doonno haddii ilaaha yidhaahdo xubnaha gudiga la socodka iyo soo jeedinta iyo warbixinta si loo dhagaysto talooyinka tilmaansiinta iyo fikradaha xubnaha gudiga ee ku aadan cutubiyada lasoo jeediyey oo lasoo diyaariyay gudiga madax mud soodiine mudane gudoomiye aad baa u mahadsantihiin gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dastuurka ayuu ahaa burhaan aadan cumar oo ku wareejiyey cutubyo kamid ah dastuurka oo la filaya markaa in dooda laga yeesho sidoo kalena si guud loo dhammaystiro dastuurka soomaaliya oo in muddo ah soo jiitamayay dhinaca kale gudoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka xildhibaan xuseen iidow ayaa dhankiisa ka hadlay sidoo kalena la wareegay warbixinta iyo cutubyada lagu wareejiyey ee dastuurka oo uu sheegay markaa in la rajeynayo maalmaha soo aadan inay dooda adag ka yeeshaan intaa kadibna loo gudbiyo golayaasha baarlamaanka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare si ugu dambeyn dastuurka uu noqdo mid markaa hirgala waa kan gudoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka xildhibaan xuseen iidow mudane guddoomiye iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan marka hore waa idinka guddoonnay haddaan nahay guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka nuqulkii afarta jabtar oo aad ka soo shaqayseen iyo warbixinta la socota waa idinka guddoonnay aadaan runtii u bogaadinaynaa shaqada wax ku oolka ah ee aad soo qabateen wakhtigaas kooban waxaan filaa inay ahayd bishii julaay lix iyo labaatankeedii maalintii aan tilmaansiintii ugu horreysay ee ku aadan afartan cutub aan labada guddi ay kala qaateen oo aan shaqadaas eh, aan aan isku ogeyn inaad soo qabataan shan bilood kadib waxaan runtii eh, eh, garawsannahay inaad shaqo wax ku oola waqti cayiman iyo duruufo aan ognahay inaad shaqo wax ku oola oo macno leh inaad soo qabateen aadaan runtii hawshaas u bogaadinaynaa intaas kadib waxaan rajaynahaa maalmaha soo socda waxaa ina hor yaalla ajandaha aan ku shaqayn doonno afarta maalin ee soo socota waxaan rabaa marka xubnaha sharafta leh ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka labadaba inay horta marka ugu horeysa inaan inaan vaalidayt garayno isku waafaqno ajandaha hoos loo eego soo jeedinta guddiga madaxa bannaan waaye marka dhinacaana baa la rabaa inay vaalidate gareeyaan ama aan isla vaalidate gareynaba haddii loo baahdo sababtoo ah afarta maalin oo soo socota sidaan u shaqaynayno horta inay noocaddahay waaye kadibna eh, hawshii guddiga madaxa bannaan soo qabteen ayaan runtii dee oon la wareegnay maantay ayay noo samayn doonaan soo jeedimihii si cutub cutub iyo qodob qodob intaba ah kadibna waxaan eh, haddii sida ka muuqata jadwalka waxaan isla falaqayn doonaa nuxur soo jeedimaha marka laba seshan ayay noqonaysaa maalin walba eh, seshanka hore oo ah soo jeedimaha oo guddiga madaxa bannaan samaynayaan iyo seshanka dambe oo ah falanqayn marka laba seshan oo saasoo kale ah ayaa ku jirta maalin walba eh, shaqadu shaqo baaxad leh waaye taas marka haddii aan labada gelin maalin walba shaqayno waxay qaadan doontaa inaan afar maalin ku dhammayno sida ay soo soo jeediyeen marka xubnaha sharafta leh waxaan rabaa inaad eegtaan eh, ajandaha maalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo lixaad maalinta afaraad laakiin lixda disembar ku aadan iyo maanta shanaad oo toddobada disembar ku aadan waxaa yaro moodaa inay maalmuhu badan yihiin haddii aan shaqada bilaawno inay noo soo baxdo inaan intaas ka yar aan ku dhammayn karno muhiim maaha marka si hadda meesha ugu qoran yahay inaan u qaadanno laakiin waxaan rabaa inaad isha marisaan kadibna aan eh, isla validate gareyno isku waafaqno eh, soo jeedintaas ku saabsan ajandaha aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin eh, waxaan rabaa inaan faloorka siiyo qof kasta labada guddi ka tirsan oo ajandaha ama wax ku daris soo jeedinaya ama wax ka bedeli soo jeedinaya kadibna ajandaha aan isla ogolaano kadibna aan hore u soconno gudoomiyaha gudiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka xildhibaan xuseen iidow ayuu ahaa oo lagu wareejiyey cutubyo markaa ay soo diyaariyeen xubnaha guddiga madaxa banaan dastuurka oo la rajeynaya markaa in doodo laga yeesho sidoo kalena markaa si guud in uu dhaqangal u noqdo laguna daro heshiisyadii siyaasadeed ay hore u gaareen golaha watashiga qaran dhinaca kalena la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xuseen sheekh cali waxa uu sheegay in dad badan ay walaac ka muujinayaan cunaqabteynta hubka laga qaaday soomaaliya balse waxa uu sheegay in waxaan ay yihiin wax mustaqbala oo bilaawna ay yihiin awoodda dowladuna mar waliba ay noqon doonto mid markaa lagu xakameeyo hubka oo aysan suuragal ahayn in qof waliba uu heli karo eh, hub taa uu sheegay inay khalqal gelin karto amniga waxa uu tilmaamay sidoo kale fursad weyn inay u tahay soomaaliya cunaqabteynta hubka ee laga qaaday marka la eego dhinacyada amniga iyo si guud eh, marka la eego isku filnaashaha soomaaliya inay noqoto mid markaa ka madax bannaan taageerada iyo sidoo kale u baahnida ciidamo shisheeye wuxuu sidoo kale sheegay in cunaqateynta hubka laga qaada soomaaliya u fududaan doonto in ciidamada soomaaliyeed la tayeeyo si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka oo la sanad kadib in si guudba ciidamada xooga dalka soomaaliyeed lagu wareejiyo sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha amniga qaranku in la filayo dhowaan inuu shir ka furmo qeybo kamid a ah dalka mareykanka shirka oo la filayo in looga hadlo sidii soomaaliya ay ugu diyaargaroobi lahayd si rasmi inay ula wareegto amniga guud ee dalka ciidamada soomaalidana lagu wareejiyo dalkan ay ka baxaan ciidamada admis waa la taliyaha amniga qaranka xuseen sheekh oo arrimo badan ka hadlay cabsida eh, hubka naloo maaragtay maanta aan u fasaxannahay inaan helno cabsida dabcan waa waa cabsi jiri karta weli hubka maalinkan loo hub badan oo waaweyn oo sidii loo isticmaali lahaa oo aan xataa aanan garanayn ayaa badan oo u baahan sidii loo isticmaali lahaa in aan tababaradeedii iyo tayadeedii aan maaragtay yeelanno hawshu waa howl mustaqbalka ah waana xikmadii eh, loo raadinayay in la qaadana dabcan eh, ambasadoorka ayaa articulate gareeyey eh, waxa ugu weyn waxa waaye qofka soomaaliga uu ku qanacsan yahay sabab uu uga shakiyo in awooddii maquuninta awoodda oo sharciga ahayd inay dowladda kusoo soo wareegto ma jirto marka hubka maanta cunaqabataynta nagala qaaday waxay eh, toos uga jawaabaysaa su-aasha ahayd monopoly of violenceka in ay hal gacan ku jirto halkaas gacanna waa dowladda sharciga ah ee dalka ka jirta dowladda soomaaliya marka inay hadda tabarteeda meeshii la rabay aysan ahayn dabcan eh, kulligeen waa ka wada dharagsannahay laakiin waa dowlad aan raalli ka nahay oo lasoo doortay oo waqtigii la doortay ku shaqaynaysa xilligaas intii fursadda ay ka u samayn karto dowladaha ka dambeeyana inay ka shaqayso sidii ay dowlad dhamaystiran looga dhexli lahaa marka hawshan waxay xiriir toos toosula leedahay siduu ambasador ku sheegay dibudhiska ciidamada iyo la dagaalanka al-shabaab labadaas al-shabaab sidaa la socotaan waa cadow aan inta badan isku hubnahay hubka ay isticmaalaan iyo hubka ay dowladdu haysato ay isku mid yihiin iyaga waxa u dheer hub macmal ah oo qaraxyada baabuurta iyo qaraxyada kale ah oo aysan ciidamadeenu isticmaalin ayaa u dheeraa marka in de cadowgaas laga tabar bato oo laga awood bato sayniska oo dagaalka ayaa sheegaya labo inaan awoodda ahmis kala wareegnana waa howlaha oo ambasadorku sheegay oo chapter sevenka oo ah inaan mas-uuliyadda dalka si dhammaystiran ula wareegno baadi goobkii loogu jiray ayay u weyn tahay inaan maanta atmis aan ka shaqaynayno sidii ay dalka uga bixi lahaayeen marka labadaas arrimood ayaa ugu waaweyn markii laga soo tago sumcadda iyo waxyaabihii kaleeto oo la socday sumcxumada la socotay labadaas arrimood oo dowladnimada asal u ah ayaan maaragtay in hubka nagala qaaday faa'iido u tahay bishan december hadda labayo tobankeeda ayaa soomaaliya dowladda soomaaliya iyo caalamka u ballansan yihiin sidii ay ciidamadaas dhisideeda looga tashan lahaa taageerada caalamkana loogu guuleysan lahaa magaalada new york madaxweynuhu uu shir doono marka eh, waxaan isleeyahay aniga waxay kusoo aaday wakhti munaasab ah waqtigii saxda ahaa la taliyaha amniga qaranka xuseen shaacale ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday waxyaabaha ku gadaaman iyo fursadaha kale ee jira iyo qorshaha kale guurka ee la filaya markaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la wareegaan amniga guud ee dalka markii dalka ka baxaan ciidamada midooda afrika ee atmis oo la rajeynayo sanada soo aadan dabayaaqadeeda gebi ahaanba inay soomaaliya ka baxaan dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa waxay sheegeen marka in gacanta lagu dhigay eh, xubno maleegay faralidi ku ah amniga oo markaa qaraxyo ku xirayay qeybo ganacsi ama goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere ayaa warbaahinta kula hadlay suuqa weyn ee bakaaraha kana hadlay howlgal ay furiyeen ciidamada amnigu Eh, sidaad la socotaanba eh, muddooyinka ugu dembeeyey maamulka gobolka banaadir ilaamaha ammaanka waxay soo saareen awaamir ku aadan in goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada muqdisho laga hirgeliyo eh, kaamirooyinka si ay kaamirooyinka qayb ugu qaataan sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho waxaa jira markaasi kooxo iyagu khalkhal gelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xiranin kaamarooyinka ee wadayna maalmihii ugu dambeeyey inay miinooyin ugu dhejiyaan ee goobahooda ganacsiga nasiib wadaag laamaha ammaanka maanta waxay ku guulaysteen inay fashiliyaan koox iyagu miino ku dhejisay dukaan qof muwaadin soomaaliyeed uu lahaa si ay u haligaan maalkiisii naftiisaba waxaana gacanta lagu dhigay mooto bajaaj ee miinadaasi keentay iyo qofkii la socday iyagu damacsanaa inay falkaasi fuliyaan haddana gacanta ayaa lagu hayaa sidoo kale waxaa lagu raad joogaa shabakad iyaguna fulinaysa maalmihii u dambeeyey ee falalkaas amni darada ah ay ku qalqalgelinayeen ee goobahaas ganacsiga ganacsatada soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay dardar geliyaan howlaha ku aadan hirgelinta kaamarooyinka ujeeddooyinka markii horena awaamiirta loo soo saaray waxay ahayd in kaamarooyinkaasi ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasoo maantaba suurtagelisay in raadraacii mootadaasi iyo dadkii kale falala amnidarada ka shaqeynaya lagu raadraaco islamarkaana gacanta lagu soo dhigo awaamiirta in loo hoggaansamaan ku baaqaynaa ganacsatada inay laamaha amniga la shaqeeyaan qof walba oo ka hor imaadana waxaa u diyaara laamaha amniga inay shaqooyinkooda ka qabsadaan siday maanta ugu guulaysteenba inay gacanta ku soo dhigaan afhayeenka maamulka gobolka abraandir saalax dheer ayuu ahaa oo suuqa weyn ee bakaaraha kula hadlayay warbaahinta sheegeena in gacanta lagu dhigay motobajaaj iyo xubno la socday oo maleegayay falalidiku ahamniga doonayn inay qaraxyo ku xiraan ee markaa goobo ganacsi oo ku yaala suuqa ee bakaaraha wuxuu sheegay in arrintan ay suura gelisay kaamirooyinkii lagu xiray goobaha ganacsiga lagana tixraacay sidaana lagu qabtay haatan kooxahan ee markaa maleegaya falalka lidiga ku ah ammaanka iyadoo ganacsatada suuqa ee bakaaraha qeybo kamidana ay wajahayaan cabsi ku aadan in eh, markaa qaraxyo lagu xiray goobahooda ganacsiga oo dhowr meel la qarxiyey iyagoo ugu baaqaya dowladdu inay mas-uuliyad ka saarto amniga dadka shacabka iyo ganacsatadaba maadaama ay shacabku u hogaansameen awaamirta dowladda loona baahan yahay markaa in dowladdu ay mas-uuliyad weyn iska saarto sidii loo ilaalin lahaa maalka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee u hogaansamay amarka dowladda weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal hadabidkaha weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddaynu egrana waxyaabaha ugu waaweyn ee ka cusub dagaalka dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo yuhuudda waxaa weli ciidamada yuhuudda ay wadaan duqeymo aan loo meeldayin oo ay ka geysanayaan gaza iyo magaalooyin kale oo ku teedsan waxaa laleeyahay sidoo kale sarkaal sare oo dagaalyahanada ururka xamaas u hadlay sida uu sheegay gebi ahaanba waxaa daaday eh, rajadii laga qabay in mar kale uu dib u dhaqangalo heshiiskii xabajoojinta ee eh, maalmo ka hor ay gaareen oo dhammaaday in lagu daro maalmo kale oo dheeriya ah waxaana arintaa ay keentay in markaa dagaalyahanada ururka xamaas ay sheegeen marnaba inaysan sii socon doonin wadahadallo ah, looga hadlayo dhaafsi iyadoo ciidamada yuhuudda ay duqeymo ka wadaan gaza oo ay dadka rayidka ku baabiinayaan sidoo kale israel waxaa lagu eedeeyey inay gabi ahaanba dhagaha ka fureysatay baaqida caalamiga ah ee ku aadan inay joojiso xasuuqa dadka rayidka ay ku hayso iyadoo oo weeraro lagu tilmaamay kuwa naxariis darro ah oo gaaraya ilaa afar boqol oo weerar tan iyo markii xabajoojintu haatan ay burburtay ka bilowday gaza iyo magaalooyin kale oo kamid a ah falastiin ayna ku baabi'isay dadka rayidka dagaalyahanada ururka xamaas iyana waxaa la sheegay inay dhowr gantaal u rideen dhanka iyo israa'el iyadoo oo markaa muujinaysa awoodooda weli toddobai konton maalmood kadib inay awoodaan inay weli la dagaalamaan ciidamada yahuuda oo duqeymo arxandarra ah ka wada gaza dhinaca kale ra-isul maamulka yahuudda benyamin netanyahu isna waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ay wadaan tan iyo intay ka gaarayaan yoolalka iyo ahdaafta ay ka leeyihiin dagaalkan sida uu sheegay dhinaca kale madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron isna waxa uu yidhi israel marnaba kuma ladi doonto nabad inta ay wado baabi iyo xasuuq ay ku hayso dadka rayidka ee falastiin waxauu si adag uga hadlay duqeymaha iyo baabi ciidamada yuhuuddu ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee daanta galbeed ku nool iyo sidoo kale gazaba waxaanuu sheegay inay arrintaa tahay arrin aada markaa looga naxo waxa ka socda gaza Eh, dhinaca kale dhacdo lala xiriirinayo ah, xiisada bariga dhexe iyo gaza ka taagan ayaa ka dhacday eh, marka magaalada baris ee caasimadda dalka faransiiska hal ruux ayaa la dilay laba kalan dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii eh, la weeraray dad ku sugnaa meel u dhow markaasi taalada caanka ah ee baris ay caanka ku tahay ee loo yaqaano evil tower sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka faransiiska gerald dermain ciidamada booliska ayaa waxa ay xireen dadka ku eedeysan weerarkan waxaana lagu xiray eh, halka loo yaqaano del delgranel waxaynu eegi doonaa inaynu warbixinta ururino qof ayaa geeriyooday laba ruux kalena dhaawac ayaa soo gaaray waxaana markaa lagu bartilmaameydsaday qeybo ka mid a ah magaalada caasimadda gaar ahaan evil tower halka loo yaqaano ayuu bartiisa twitter-ka soo dhigay waxaa la aaminsan yahay in dhacdooyinkan ay la xiriiraan carada ka dhalanaysa xasuuqa iyo baabiinta lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta dhinaca kale ciidamada yuhuudda waxaa laleeyahay waxay markaa weeraro xoogan ku qaadeen rafax halka loo yaqaano dhismayaal ay degan yihiin dad rayada iyadoo sidoo kalena ay wadaan burburin xoog leh waxaa la sheegay inay markaa direen ilaa lix ruux oo rayada tiro kalena ay ku dhaawacmeen meelaha kale ay duqeymaha xoogan ku bartaamaysan ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah khan yuunis xaafadda loo yaqaano iyo deegaano kale oo isla gaza ka mid ah waxaana duqeymaha lagu bartilmaameysaday inta badan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah, waxaana fashilmay iskuday weliba oo la doonayay in lagu soo afjaro eh, xiisadda u dhexeysa dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo eh, sidoo kale ciidamada yuhuudda oo u muuqda kuwa markaa iyagu ka dhaga adeega baaqyada loo jeedinayo dhinaca kale hogaamiyaasha muslimiinta ku nool dalka mareykanka ilaa iyo lix gobol waxa ay soo jeedinayaan inay sameyn doonaan eh, dibadbaxyo xoogan qaarkoodna ayba dhigeen dibadbaxyada oo lagu abaabulaya dadka shacabka ah laguna sheegayo in laga soo horjeedo joe biden in dib loo doorto isagoo qorshihiisu yahay inuu mar kale doorasho ku soo baxo waxyaabaha lagu eedeynaya waxaa ka a ah in joe biden uu ku faraxsan yahay xasuuqa lagu haya dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee ku nool gaza waxaana ay markaa soo qorteen booraro ay ku qaran yihiin erayo adag oo ka dhana hogaamiyaha mareykanka joe biden deegaanada ay aadka looga abaabulay iyo goboladaasi waxaa ka mid ah gobollo kamida ah kuwa ugu waaweyn wadanka mareykanka oo ay dadka muslimiinta ku nool yihiin goboladaasi waxaa eh, ka mid ah minnesora eh, sidoo kale dadka waxay hor u dalbadeen koob iyo soddonkii in eh, markaa lagu khasbay israel inay joojiso xasuuq ay ku heyso dadka falastiin xaba joojin khasabana la dhaqangeliyo marka ay ka bilaabatay dibadbaxyadu ama ay ka bilaawdeen gobolka minnesora waxay ku faafeen gobollo ay ka mid yihiin majigan arizona wisconsin pennsylvania iyo florida iyadoo goboladan ay kumanaan kun oo ruux isugu soo baxeen iyago oo dalbanaya in maraykanku tallaabo qaado joe bidenna uu ku cadaadiyey israel inay xasuuqa joojiyaan walow ay ku eedeen inuu ku faraxsan yahay dhibka lagu haya dadka reer falastiin uuna ku taageerayo waxaynu sii wadi doonaa dibadbaxyada aynu sameynayno sidoo kale marnaba ma taageeri doono doorashooyinka soo socda go-aan weliba oo lagu taageeri karo joy biden inuu dib u soo baxo ama dib loo doorto waxaynu ugu yeeraynaa joojin deg dega in la dhaqangeliyo sidoo kalena la ilaaliyo dadka rayidka ah ee dhibaatoonaya ayaa lagu yiri qoraal ay si wada jir usoo saareen hogaamiyaasha muslimiinta ku nool dalka mareykanka xubno badan oo muslimiinta ayaa waxay sheegeen markaa inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay kaga soo horjeedaan hogaamiyaha mareykanka joy biden oo ay ku eedeeyeen markaa inuu indhaha ka eeganayo xasuuqa lagu hayo dadka reer falastiin gobolada haatan dibadbaxyadu ay ka socdaan waxaa ka mid ah eh, markaasi minnesota michigan wisconsin pennsylvania iyo arizona iyo sidoo kale florida waxaana goboladan ay ka mid yihiin kuwa la rajeynaya inuu taageero badan ka heli karo eh, joy biden taageerashiisna ay u badan yihiin walow dadka muslimiinta ay ku nool ay sheegayaan inaysan marnabo taageeri doonin joy biden maadaama ay ku eedeeyeen inuu indhaha ka eeganayo eh, dhibaatada ay wajahayaan haweenka iyo caruurta iyo dadka rayidka ee falastiin oo xasuuq ay ku hayaan ciidamada yuhuudda mareykankuna uu taageero ballaaran u muujiyey weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal kulmiye news was there. warkii go ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaysay fanaanada faadmo cabdulahi kaahi maandeeq ereed heystai laxanka waxaa iskale cabdulaahi diiriya sooraan taarikhda laqabtaysta aan ku sagaaqoideediyolixdankii dhextaalka barnaamijka kulanka ayay ahayd heese kale iyo warbixino kale ay noo soo socda balse markan waxad ku harataan dhegeystayaal xubintii maantao kale waxa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo axad ah taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha labayo tobanaad ee disembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol soddon ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo sideed labaatan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa soo dhisay xukuumad ka kooban saddex toddobaatan xubnood oo iskugu jira kow soddon wasiir kow iyo wasiir ku-xigeen iyo kow iyo toban wasiiru dowle maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii afhayeenkii ciidamada milatariga uganda ee xilligaasi baadhi akunda ayaa sheegay in ciidamada uganda aysan ka bixi doonin soomaaliya haddii soomaaliya ay ka baxaan ciidamada itoobiya maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii qarax ismidaamin ahaa ayaa ka dhacay hotel shamow ee muqdisho iyadoo xilligaasi ay ka socotay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baratay jaamacadda banaadir iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen wasiiro ka tirsanaa xukuumaddii xilligaasi dhaqaatiir ee ardaydii dhammaysatay jaamacadda maanta oo kale sanadii kii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tiigsigiisu ahaa kaasi oo dhigayay in isbahaysi ay hogaaminayso dowladda maraykanka ay fargelin milatari ku sameeyaan soomaaliya oo xilligaasi ku jirtay dagaal sokeeye si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya islamarkaana gargaar loo gaarsiiyo dadka soomaaliyeed maanta oo kale sanadii kii ciidamadii faransiiska iyo ingiriiska ayaa iskaga baxay dalka masar maanta oo kale sanadii kii dowladii hindiya ayaa weerar ku qaaday galbeedka dalka bakistaan iyadoo xilligaasi uu bilowday dagaalkii u dhaxeeyay hindiya iyo bakistaan maanta oo kale sanadii kii hogaamiyihii midowgii suufiyeedka mikhail gorbajof iyo madaxweynihii dalka mareykanka ee xilligaasi george w bush ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday dagaalkii qabuuba ee u dhexeeyey mareykanka iyo midowga suufiyeedka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun tobankii luka madrig ayaa ku guuleystay abaalmarinta laacibka ugu fiican dunida ee kubadda cagta isagoo abaalmarintaasi ku garaacay xidigaha meesi iyo christiaano ronaldo xidigaha meesi iyo christiaano ronaldo kuwaasi oo abaalmarintan ku guulaysanayay tan iyo sanadii labadii kun iyo toddobadii guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay faraxoo la socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina xisbiga talada dalka hindiya haya ee b j b waxaay hogaaminayaan doorashooyinka natiijada hornaca ilaa afar gobol oo kamida ah gobolada wadanka hindiya taasi waxay ka dhigan tahay inuu rajo fiican qabo narendara modi ra wasaaraha dalkaasi hindiya doorashooyinka la filaya muddo lix bilood gudahood inay ka dhacaan wadankaasi hindiya gobolada muhiimka ah ee codadka ugu badan keenan xisbiga talada dalka haya ee b j b waxaa kamida ah, eh, gobolka lagu magacaabo rajastan madya baradesh katiskarg iyo sidoo kale gobolka dhaca koonfurta waddankaasi ee telangana loo yaqaano iyo sidaas oo kale gobolka kale ee dhaca waqooyi bari waddanka hindiya mizoram kaasi oo dhowaan ay codkooda ka dhiibteen malaayiin ka mid a ah dadka hindiya oo markaa dooranaya golayaasha kala duwan ee baarlamaanka iyo xubnaha ku matali doona doorashada guud ee waddankaasi golayaasha kala duwan ee dowladda waxaana la filayaa markaa muddo lix bilood gudahooda in si guud loo qabto doorashada guud ee waddankaasi hindiya iyadoo fursad fiican haystaan xisbiga talada waddanka hindiya haya ee b j b magacooda loo soo gaabiyay uu hogaamiyo narendera modi kuwaasi oo fursad u haysta inay xukunka ku soo noqon karaan sidaasoo kalena ay xukuumadda xubnaha ugu badan ka heli karaan maadaama ay natiijo fiican haatan hordhaca kasii haystaan doorashooyinka guud ee waddanka hindiya markana dhegeystayaal waxad ku dhaataan xubintii kalabaad waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay maanta waxay maraysaa haddii hubka kiisa culus caalamku noo soo fasaxay oo cunaqabatayntii baas si caadi ah nooga rogay oo ay ciidankiiyo bulshada u caabboon weerarada shabaab lagu ciribtiriyo khawaariij cayrsigaa sawaariikh casri ah iyo hadday hubka ciidda guba oo aan laga caymaniyo iyo gantaallada culus helaan shabaab cashar bay u dhigi wallee cabsi bay ku furi culays bay saari weyn hadday muddo ceyshayeen hadday ciribtooda jari oo uu calankoodu dhici laajim waxay ka maraysaa calolxumonay eh. xalayto eh. bohoshuna cuntun cartanno eh. sidaanu cadibnayn bay cadceeddii soo baxdee war waxaa kaloo la yidhi waddankeenna xayiraadihii lagu waxyeeleeyey wahabkii la saaray hubkii waaye laga joojay waa la qaaday goortii la yidhi waadaxna u faaftay walaac iyo cabsaa soo wajahay wiilashii lumay waran baa ka galay baa la yidhi waaxda bidixda ah wax la yidhi wabtaasu hayaa wadanahoodii war khawaariijtu dadkay waalidkood iyo walaalkood ballaysa weyraxaaya ma og yihiin oo hadda khawaariijtima waxay ka maraysaa wadnahay dhagle dhagdhag war kalamaanay mar haddii cunaqabatayntii hubkaba nala ka qaaday inaan ciidan leennahay ku filan ciidda hooyo cudud iyo awood lagu hubee aan cabsi aqoonin caddaankiiyo madowga og iyo caalamkoo idile cutub calanka buluggaasitee caadil ugu dhaartay carradiiyo inay inay daafacaan ciidda yada hooyo cayayaan hadduu maaga iyo duul naxliga coota codad lagu yaqaanaa jiriyo shay cajaa'ibe sidii aar caroodiya libaax meel cidla ajiifa ah, cardankiiyo canaantiiyo dhawaqa hugun culayskooda curka iyo dhulka ah waxa isqabsada ciire iyo boore cubtan iyo hadday dirir gashay xaaja cala sawdo ama loo cimaamado dagaal car iyo duulaana ciddii lagu jiheeyaan marnaba caga ku taagnaane cadowguna markii uu maqlow carar bilaabaaye ciidamada awooddaas lehee loo harbiyey ciidda sharaf iyo cusay mudan yihiin loo cimaamado ee ku casuuma soomaaliyay cod iyo taageero aryaadaha kalemaanay xaadisuu wareerihayse cadawgii naacuunayaayo la ciribgooyo waa caajiib cadawgii naacuunayaayo la ciribgooyo waa caajiib war ciribgoyska khawaariijta waa socdaahe gobolka hiiraan waxaa la yidhi khawaarij isu aruursanaysay ayaa baabah looga dhigay deegaan magaalada halkan u dhow waxaa la sheegay iyagoo aruursaday oo weerara qorshaynaya in sirdoonku ay ka war heleen oo diyaarado iyo ciidan dhul ah baaba' looga dhigay waxaana la yidhi midadkoodaa tubnaay dhaawacyadiina qabay u qaataanay waayeen badbay galeen allaylahee badbay galeen iyo baaxad sooro bartanka uu fariisteen warkalamaanay shabaabka dhulkeenna ilaa aan ka dhammayno dhallaan layska xasuuqiyo dhaxda aynu la yaabniyo ma hadhaysa dhibaato aan ka dhiidhinoma war shabaabkii waxaa la yidhi ka soo bilow mudug galgaduud shabeellada dhexe shabeellada hoose baa iyo bakool ilaa jubbooyinka xaggeen marnaahay taagiin xageen galnaaha horoon intaan ka baxnaa meel alla inta maan ka baxnaa meel alla miyaa ku dhacday war kalamaanay al-shabaab gumow baa la yidhi gelinka maanta gardarooyinkii eeda iyo gulufyadoodii gafuurkii sankaa laga tumo gowsahaa jabay godobtay mutaysanahayeen laga gudsow maahan war saaxiibkay hainooshaan u malaynaya inuu dagaalka weli ka hadlin waxa uu yidhi haddii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaal kama dhaceen laakiin haddana lama arkeen laba dowladood oo isla hadlaya calaashaan xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobey ayay miiska jajag iigu siisay calaymasaarkii madaxweynaha maraykanka ayay sanka ii taagtay taleefonkaygama qaban shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhaga warantay iyo warar kaloo aan la soo koobi karin siyaasad iyo hinaas waxbaa kala haysan lahaa miya macnaheedu yaa indha ii ka dhiman dagaalkaas indhimina aan hoogshin waaba war aniga laftirkaygu waxaan qabaa haddii dowladaha caalamka dhammaan dumar madax ka wada noqo lahaayeen deeqaha iyo gargaarada la isku dira waxaa lambar wan ka noqo lahaa mayg war safaaradahana sayloon lagama waayin war kalamaanay khawaariijma noole biriqdaar gantaal sidata iyo haddii miig la soo gadayo al-shabaab hadduu go'i rabaa goosankii haray war waxaa kaloo la yidhi bayrakhtaarkii turkiga ee bahdiiley shabaab iyo bayloodka hagabeerimayleeyihiin iyo bayloodka hagabeerimayleeyihin war beeliqdaarka dhulka muqdishaa maalmaha looga baahan yahay wareedhahaye waxaadnaan u daalin dad nool oo dhulka jooga horta dhiil laguma shubi karo hanjabaadaha baryahan khawaarijta naflacaaligaa ka soo yeerayaana macnahoodu waa sidaasoo kale war khabiirre xagga amnigaha ah waxay dhaheen maalmahan magaalada muqdisho waxay maraysaa bar lagu kala ogaan karo dadka muqdisho iyo go'aankooda amniga maadaama ay dawladdu soo saartay go'aanno ad adag oo amniga lagu sugayo goobaha ganacsiyadana kaamirooyinka c c t v kamira lagu xiro waxaa la yidhi ciddii diidda cadowgay la jirtaa cidii cabsata cadowgay la jirtaa dowladduna waxay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga goobaha ganacsiyada iyo shacabka oo dhan in la sugo war anigu waxaan dhihi lahay dadka reer muqdisho ee guud soomaalida qof walbo haddaadna amniga qayb ka noqon karin amni darada qayb ka noqon war waxaan maqli jiray intuu qashinku kuu jiro cudurku kuu jiraa haddase waxay maraysaa intay cabsidu kuu jirto cadowguna kuu jiraa war magaalada muqdisho marxalado badan bay soo martay waxaan odhan lahaa aala madaxdii maantay u qalantaa muqdisho aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow magaaladan mahay raabta qof walba maalmaahaan maare magaaladan mahay raabta qof walba maalmaahaan maare war kalmaanay war mahaysiine xaaladda puntland waxaa la yidhi doorashadii muddadii loogu talagalay hal biloo keliya ka dhiman oo siddeedda bisha jannaayo inay dhacday ahayd xaalkuse wuxuu muuqdaa in weli lagu heshiinlaa yahay madaxweyne siciidiniyo hadlay markii u dambaysayna wuxuu yidhi doorashada qofkii codka ah waxaan qabannaa naga go'an annagoo keliya ayaana samayn karna wah iyo ciidan badbaado garan leeraw mugaban miya war ma waalantihiin badbaado buntland ciidan laydhaahay ba qabaane war geetimirkii iyo raggii fadhi jira miyaan war ka soo bixin war dabow buntland rimeeda wax kama taqaaniin iyagaa kaa oge kundayow buntland kundayow siday dowladeedu tahay war abwaan nabadoon cabdulaahi maxamed jirriilo madaxweyne deni gabay wax ugu sheegay wuxuu yidhi cirkaa kaaga dhow beeg inaad nagu cammaysaa waan soomaalilan ciidan ku daysan maysa waxaa la yidhi dowladda soo somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalmaanee warka waa badiiseena nin xikmada u saaxiib ahay waxa uu yidhi cadowga kula dagaalan hubka uu ka baqo oo ha kula dagaalamin hubkaad adiguu ka baqdo dadku way dhagax tuuri jireen anna waxaan uruurin jiray dhagxaantaas ugu dambayntiinu guri ayaan ka dhistay haddaad xumaanta ugu jawaabto xumaan kale goorma ayay dhammaanaysaa xumaan la'aantu qofka daciifka ahi wax ma saamaxo sababtoo ah saamaxaddu waa mid ka mid ah sifooyinka awoodda markaad xaqa ku taagan tahay waad xukumi kartaa caradaada laakiin markaad khaldan tahay waxaad ku hadlaysaa hadallo wax dhaawacaya si uu fikirkaaga u socdo dadku way karaahsadaan fashilkaada wayna karaahsadaan guushaada adigu ismoogaysii labada xaaladoodba ugu dambaynna wuxuu yidhi waxaa hari doona wixii aan samaynay ee ma hari doonaan wixii aan ku hadalnay ee qof kastow waxaad samaynayso ka fiirso war haddoo kale ingiriisku waxay dhahaan lug before you leave war sheekeeyow kaas waa kii bareefadiyada war carabtuba waxay tidhahdaa asabr muftax alfaraj now hawraa maxay samirkaad ka hadlaysaa war adiga sabar xalaatiy lugiir maxaa ku diidaysaa maalin kasta sabarka labadaa ka qaataa oy maalin kasta horta kuura aaw carabtiba baaqa meelo ku qabtaan maraysaa aaw doona shalcaw war haddaad dagaal rabtaan furimaha aada xubintii kalamaan ad maqlayseen guud ahaan waa ninta dhegeystayaal kulankood kala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesta basra uu ku luqeeyo fanaanka cabdi xasan digeynta barnaamijka lamid ku kulmi doona nabadgelyo buuriyo janaaliyo balcadiyo ku iili jili oo wada baraaho intay ubaaxa biixiyeen meerihii bislahaadeen intay ubaaxa biixiyeen beerihii bislahaadeen oo baarka laaba inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman oo baarka laaba inta bulaygu soo dhacay baalaha u siiman yahay oo soo bidhaamu barqaroob ku helayba oo soo bidhaamu barqaroob ku helayba barqaroob ku heelaybaan beeladoodi leedahay barqaroob ku heelaybaan beeladoodi leedahay waxay bishaara amay barwaaqa basray aragtidahaadeen waxay bishaara amay barwaaqa basray aragtidahaadeen barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaahayon kabaadigohoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gabaadigoba sida faras baxdo hooyo baabacaada oonradkiyo anso noqon butaaha cada oo lagu baxnaani meel baad ku yahaaliyo bal idiinuga meel baad ku yahaaliyo bal idiinuga haalin oo baaxadiyaaxow alla buraw siiyo aan gaarin boodada oo baaxadiyaaxow alla buraw siiyo aan gaarin boodada oon baahiyaragu baruriyo laxaadla ombahyaragu baruriyo laxaadla baruriyo laxaadlaan beeladiisa leedahay baruriyo laxaadlaan beeladiisa leedahay waxay bishaara amay barwaaqa isray aragtidahaade waxay bishaara amay barwaaqa basray aragtidahaade barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo kaabaadigooba cunadii jacay hiilka hayso weli kama bogsooninu waxlayga baaqa buuraha korkoodiyo awada bannaanke korkoodiyo qawada bannaankiholyowga caasha iyo waxaan la baalanbalin adabin karaaye laba beer walaalu beryo kala maqnaayo laba beer walaanu beryo kala maqnaayo waxanahay isku baahane beryo kala maqnaayo waxanahay isku baahane waxay bishaara amay barwaaqa israyaragtidaade waxay bishaara amay barwaaqa baslayaragtidahadebarbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba barbarkeed jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabaadigoba